bismillahi raxmaan raxiim kulan aan wanaagsan saaxiibyaal edelkiin meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo gorahan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho markale wacan wanaagsan saaxiibayaal waa barqaaq khamiisa ah. taariikhdan waxay ku beegantahay tahay tobaniyo todobada bisha sideedaad ee agosto sanadkuna waa labaatan saddex qodobada ogaal haddii ala yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya allah u naxariistay nabadoon jaamac kidiye oo shalay ciidamada somalilan ay ku dishay duleedka laascanood ayaa lagu aasayaa maantay magaaladaas maamulka magaalada gaarisana waxa uu sheegay in ay soo qabteen rag maleeshiyaad ah hubaysan oo shalay lix dhalinyaro ah ku dilay dulaadka magaalada gaarisa qodobada kaloo barnaamijka ogaal ku maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya xeebta dalka kabaverdi ee galbeedka afrika waxaa laga helay meydka ku dhowaad lixdan qof oo tahriibayaal ah iyo dowladda ukrain oo ciidamo horle u daadguraynaysa biyo xireenka webiga danbora ee ruushku horay u burburiyey qodobadaasi dabcan wuxuu lagu soo kordhiyay xubnihii joogtadaha oo aad barnaamijkaga barateen ayaa qaybka ah u diyaargarooba saaxiibayaal dhegeysiga barnaamijkeena ogaal mid magaarw bakti ankalabxna bay noqdaan

banaanaha maalqabeennada lacagta bangiyada u taal bannaanka qaar u jiro haddii basar loo guuro banaanaha maalqabeennada lacagta bangiyada u taal bannaanka qaar u jiro haddii basar loo guuro dhaqaanuu berii horuu oga gursami lahayo الطمر تمارو بريهورو وغور سميلايو تماول سباهين هذي سلا بخيليان bilaash badan raadiyaan hadday sila bakhiilayaan macaash badan raadiyaan waxii halkan ka bixilaa bilaad fog ka doonayaan waxii halkan ka bixilaa bilaad fog ka doonayaan baabuur cadar iyo rikoor hadday sila bakhiilayaan macaash badan raadiyaan hadday sila bakhiilayaan macaash badan raadiyaan wixii halkan ka bixilaa bilaad fog ka doonayaan wixii halkan ka bixilaa bilaad fog ka doonayaan tahay saaxiibayaal heeskaasi waxa uu daafur ahaa barnaamijka ogaal kataakataakata qashinka jidka walaalay ummaddu u dhexeeya kadaa qashinka ku shubaysa maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariista nabadgel korkiisa ahaatee uu yiri iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weyna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moosba allah ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaa iyo iimaan ma leedahay hey saaxiibyaal markale barqaa wanaagsan haddaan ku bilaawno barnaamijka ogaal waxa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool lagu aasayaa barqanimada maanta ah allah u abwaan jaamac kadiye allah u abwaanka galinkii dambe ee shalay arbacadii ayaa magaalada laascaanood lagu dilay waxaana dilay madaafiic ay turaan ciidamada somalilan ee ku sugan duleedka magaaladaas gerida abwaanka ayaa si weyn looga dareemay guud ahaan geyga soomaalida iyadoo madax iyo mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin hore oo soomaaliyeed ay si isku mida ah uga tacsiyadeeyeen arintan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka mid ahaa dadka ka hadlay geerida abwaanka sheegayna in loo baahan yahay in xukuumadda somalilan lagula xisaabtamo tacdiyada ka dhanka ah aadanaha iyo weerarada ay ka geysanayso dhulka gobolka asool oo bilii lasoo dhaafay weeraro duqeyn iyo madaafiic kala duwan ah ay dad shacab ah ay ku lahaysay haddaan taariikhda yar ee kooban dib u milacsanno abwaanka allah u naxariistay abwaan jaamac kadihe waxauu ku dhashay duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo uu shalay ku geeriyooday abwaanku wuxuu ku jiray da-da toddobaatamiyada abwaanka ayaa waxauu ka gebi jiray idaacadihii soomaaliyeed markii u horreysay ee la bartay ee muqdisho iyo sidoo kale redio hargeysa sanadadu markay ahayeen kun sagaal xilligaas oo soo caanbaxay isagoo ah nin dhallinyaro ah abaan kediye waxa uu gudbin jiray suugaan diini ah iyo sidoo kale suugaanta dhaqanka ku saabsan iyadoo geeraarada sidoo kalena uu curan jiray abaan jaamac kediye dagaalkii sebankii ama kun ee lala galay ethoobiya ayaa sidoo kale lagu bartay gabayadii aadka ee ugu dhiirigeli jiray ciidamada xooga dalka soomaaliyeed si kastaba abwaanka ayaa la filayaa in maanta ama barqanimadan la aaso oo marxuumka meydkiisa lagu aaso qabro ku yaala duleedka magaalada lacsanood haddaba waryaheena saciid xasan faarax oo ku sugan magaalada garowe ayaan goordha wax ka weydiinay geerida abwaanka waxaana uu yiri aad ba walaal umahadsan tahay allaha u naxariistee abwaan jaamac keliya oo ahaa abwaan soomaaliyeed oo shalay lagu dilay magaalada laasmaanood ee xarunta gobolka sool kadib markii duqeymo ay soomalilan halkaasi ka wado uu ku dhintay maanta ayaa la filaya in halkaasi lagu aaso abwaanka allaha u naxariistee sidoo kale waxaa isu soo taraya in xaalada magaalada laascaanood iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan eh, dadka uu kasoo jeedo xaaladoodu ay kacsan tahay eh, xiisada gobolkaasina ay markaasi aada eh, uga sii adkaanayso sidii hore ay ahayd maadaama abwaankaas uu ahaa abwaan qaali ah oo soomaalidu ay aada jeceshahay dadka deegaanadaasina ay yahayn abwaanka keliga ay markaasi inta badan ay ku tiirsan yihiin maadaama dadka deegaanadaasi ay ahaayeen dad xornimadooda doonaya inay dib u soo muddo hadda lix bilood ka badanna u taagnaa iyo toddoba bilood ka badanna u taagnaa sidii ay somalilan isaga saari lahaayeen inkastoo somalilan weli ay ku sugan tahay halkaasi waxaa markaasi afgaankaasi daleeceeyay dilkiisa madaxda soomaaliyeed intooda badan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo hadlay waxa uu sheegay in uu ka tacseynayo ugu horeyn sidoo kale waxa uu sheegay in lagula xisaabtamayo cidii dalkiisa ka dambeysay oo somalilan ah sidoo kale madaxda kale ee soomaaliyada ka hadasha waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland madaxweynaha jubbaland iyo weliba sidoo kale madax kale dhammaantoodna waxay isku raaceen in aan lagula aan markaasi laga aamusi doonin duqeynta ay somalilan halkaasi ka wado iyo dilalka ay u geysanayso haldoorka soomaaliyeed markaas bulshada soomaaliyeed kaalinta weyn ugu jira farxan xaaladdu way kacsan tahay laakiin eh, waxaan filayaan maanta halkaa lagu aasi doono abwaan saciid tan iyo abwaanka geeridiisa waxaa la sheegayaa in magaalada dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u culus uu ka socdo marka arrimahaasina maxaa ka jira farxaanow eh, kadib dilkiisa shalay ilaa xalay ilaa hadda aan kula hadlayo dhawaaq xoogan oo dhinqyo badan ayaa socda oo markaasi dadka qaarkood ay leeyihiin awaanka ayaan ugu aaraynaa halka qaarkoodna ay leeyihiin somaliland maadaama ay gobolkaasi dhibaato fara badan ka geysanayso oo dadka deegaanadaasi waanu ka saaraynaa dagaal ayaana bilaabmanaya se laleeyahay laakiin weli anagu waxau de rasmi ah oon cadayn karno oon oran karno dagaal baa bilowda ma jiro dhaqaaqun ayaa socda laakiin kolle xisadu way kacsan tahay maadaama abwaankan oo ahaa abwaan soomaaliyeed la dilay duqeymaha somalilan halkaas ay ka wadan ku dhintay ma jiraan waxa war ka soo baxay ismada ama garaadyada gobolka sool iyo maamulka dhowaan isdoortay ee kusugan magaalada laascaanood may weli weli hadal kamay hadlin laakiin waa la filayaa in maanta ay ka hadlaan oo arrintaas ay warku ka soo saaraan warkooduna ma aha war yar ma noqon doono sidaa la filayo sababtoo ah maadaama xaalad kacsanaana ay jirto warka laga filan karaa waa inay dagaalun ku dhawaaqaan waayahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena saciid xasan faarax oo isagoo garawe ku sugan wariyaheena farxaan ah, uga warbixinayay geeridii ku timid ah, abwaan jaamac kidiye oo ay ciidamo ka tirsan somalilan madaafiic ay arbacadii shalay ku garaaceen magaalada laascanood ee gobolka sool lagu dilay maantana halkaasi lagu aasayo isla weli wararkaasi aanu ku guda jirnaaye khudbadii u dambeysay uu abwaanku uu jeediyey waxa uu ka jeediyey magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool wuxuuna la hadlayay ama uu la dardaarmayay maamulka ismagacaabay ee gobolka sool iyo sanaaga kasoo jeedo kuwaas oo iyagu sheegay in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ay sameysteen abwaanka oo dardaarankii u dambeeyey jeedinayay aan xusuustiisa dib idinkugu celino saaxiibyaal waxaan ka digayaa waxaan ka dardaarmayaa waxaan ka talinayaa waxaan idinka waaninayaa waan aqaana anigu tolkay waan aqaana ama soomaaliba waan aqaana soomaali waan aqaano aabbahay baa ka dhashay buuy ninkii waxa weeye shan iyo afartanku waa shan iyo afartan qof oo idinka idinka mida ah. shan iyo afartan qofoo qamar saraaciyo samada ka soo dhacay maaha waxaad tidhahdeen shalayto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen baanu dooranay haddeer hadday iga soo horbaxaan inaan garanayo iyo in kale wallaahi waruma hayo iyo bilaahi iyo tallaahi waa niga kitaabkii mare ilaahay waxsaan jeclahay waxaa weeye in aan waa reer hebel la odhan ama waa ina hebel la odhan ama waa la doorto isagaa meeshii kursigii u sarreeyey loo doortay la odhan haddii dan la wada leeyahayna dantii la wada qabto oo loo gowracnado oo lagu khasbanaado oo loo wada kaco oo waxa kan la doortay iyo ka aan la dooran mid waliba danta uu leeyahay ay tahay sharaftii gobonimadii magacii haybaddii haddaba yacni nin waliba dantiisa yuu xusuusan ama qoyskiisa yuu xusuusan ama jeebkiisa yuu xusuusan war hankeenna aan koru qaadno waxa weeye haybaddii aynu lahayn iyo wixii aynu ku dagaalannay iyo xuquuqdeennii iyo dhiiggeennii waa kaa soomaaliya calanka ku qaadatay iminka innaga layna ku hanjabayo layna ku laynayo ee layna ku canaadayo kaas weeye haddaba aan kacno aan kacno aan taariikhdeenni baadi doonana baan anigu idin leeyahay oo waxaynu xaq u leenahay ayn doonana baan idin leeyahay oo tan aynu hadda ku dhimannayna aan doonanno tii aynu hore ku dhimannayna aynu la soo baxno laakiin yani nin waliba hadduu keligii dhuheeyo is yidhahdo keliga ah, gidaarkan isku naba waxaa tidhahdaa hebelow midigu canhaadiya waxaa tidhahdaa waxaasaan u baahna masaakiin iska dhigno weligeen baynan toosaynin caqligii miyuu idinka lumay waan cajabayaaye macaa ma tihiin aan ogayn meesha laga ciiray mise caada qaata inuu nahay cunuq yar loo tuuro mise waad cabsooteen naftaan meel la kaa celinne mar haddaan carriga dowladnimo caamar lagu haynin inaad inacigaan hoos gashaan waa cawaannimo ee idinkuba cod buuxiyo xornimo caalamka uu sheegtay allah naxariiste kaasi wuxuu ahaa jaamac kadiye oo maalintii shalay arbacada ahayd ciidamada somalilan madaafiic ay ku garaaceen magaalada laascaanada xarunta gobolka sool ay ku dileen marxuumka maanta ayaa lagu aasayaa xarunta gobolka sool ee magaalada laascaanood welina reer laascaanood si toosa ah ugama aysan hadlin saacadaha soo aadan ayaa la filan karaa in ay shirar jaraa-id ay qabtaan dhaqanka magaaladaas oo ay ka hadlaan geerida marxuumkan weli saaxiibyaal barnaamijka ogalayaad maqlaysaan waa kuma abwaan abwaanow kuma tahay afkiisaa oraah laga maqlaa aayatiin wacan bulshuu ugu adeegaa siduu aabbaheed yahay dadka lama ekee wuu eg yahay ruux abwaane abwaan waa abkii waanada waayahay saaxiibayaal markale barqa wanagsan weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal oo kulmiye kala janqaadaysaan markana maalnimadii arbacada aheed shalay galankii dambe weerar maleeshiya ay qaaday ayaa lagu dilay ku dhowaad lix dhalinyaro ah kuwaas oo ka ambabaxay magaalada gaarisa waxayna kusii jeedeen magaalada haluuqo waxaa la sheegay in deegaan miyi ah oo lagu magacaabo kunaso ay dhalinyaradani ay ku sugnaayeen islamarkaana maleeshiya hubaysan ay weerar ay ku ekeysay shan dhalinyaro ah oo la sheegay inay ka mid ahaayeen ardayda iskuul wax ka barta magaalada gaarisa iyo sidoo kale darawalkii gaariga ay la socdeen waday ayaa maleeshiyadu weerar ay ku qaaday halka ayna ku dishay waxaa la arkayay sawirka aada looga argagaxo dhallinyaradan meydkooda oo jirkooda rasaas iyo dhiiga ka muuqdo kuwaas oo inta badan soomaalidu ay si aad ah uga xumoodeen dilka loo geystay dhallinyaradan haddaba xildhibaan ka tirsan ismaamulka soomaalida gaarisa oo arintan ka hadlay ayaa sheegay inay tahay wax aada looga xumaado iyadoo dhinaca kalena maamulka gaarisa uu sheegay in uu qabtay rag ka tirsan kuwii ka dambeeyey weerarkan islamarkaana cadaaladda loo horkeeni doono xildhibaanka ka tirsan ismaamulka gaarisa oo warbaahinta la hadlay ayaa waxauu yidhi midda koowaad waxaan halkan tacsiya oga dirayaa eheladii iyo qaraabadii lixda wiil oo maanta si naxariis darre eh ee dhacdaan weligeed u arkayn lix qof hal meele lagu dilay tacsiya u diray eheladii sabar iyo imaan alaal naga siiyo inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waa masiibo aada naxdin u leh midda kale waxaan codsanayaa dowladda kenya amniga inay ciidan sugto shacabka hadduu mar uu danqisto ama uu damaqo si lagu celin karo ma laha marka waxaan leenaha dowladda shaqadeeda inay qabsato oo amniga ay sugto meesha hadda maanta ragga lagu dilay waa meel weliban hataa ay askar istaagi jirtay oo kontonleyda istaagaya inay dhaheen marka hataa nimanka askar ay umaleynayeen wiilasha marka waa shay maaragtay wax laga qaban karo haddii dowlad daacade oo ummadda u shaqaynaysa ay jirta waayahay saaxiib halkaasi wuxuu xildhibaan ka tirsan ismaamulka ah, gaarisa oo ka hadlayay lix dhalinyaro ah oo shalay arbacadii gelinka dambe lagu dilay inta udhexeysa gaarisa iyo masalani weli ogaal ayaad maqlaysaan markan ah, wararka dunida hinteeda kale ee soomaalida ka baxsanaya naadeyna waxaa xeebaha ku yaala galbeedka eh, qaaradda afrika dalka lagu magacaabo kabaverdi laga helay in ka badan lixdan qof oo meyd ah taasoo ay baddu ay soo caarisay xeebaha baddaas dadkan waxaa la aaminsan yahay inay ahaayeen dad tahriibayaal ah kuwaasoo badda atlantic ku tahriibayay meydka ayaa laga helay xeebaha magaalo ku taala dalkaasi kabaverdi saraakiisha dalkaas waxa ay ku baaqeen in tilaabo caalami ah la qaado baaritaan dheeraadana la sameeyo dooni ku safreysay ah, eh, badda ayaa la helay qolfoofteeda lama ogo in doonidan ay la socdeen dadkan ama ay dooni kale la socdeen laakiin waxaa la aaminsan yahay oo kaliya dadkan inay ahaayeen muhaajiriin ama tahriibayaal doonayay inay badda atlantic ay ka tallaabaan sargaal u waramay hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in uu aada uga xun yahay in dadkan ah, tiro intaas la-eg meydkooda la kuwaas uu sheegay in ujeedkoodu ahaa inay raadinayeen xaalado wanaagsan oo ay naftooda ku dabaraan laakiin ay naftooda halis geliyeen doonta waxaa la sheegay sida xog lagu helay inay kasoo ambabaxday tuulada vasoboya ee dalka senegal tobankii bishii luulyo iyadoo ay saarnaayeen boqol iyo kow qof sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka senegal talaadadii ayaana warkan laga soo xogteeyey saraakiisha dalka senegal muudo zamba oo ah sarkaal laga soo doortay tuulada ayaa wakaalada wararka a f b waxa uu sheegay in ku dhowaada dhammaan dadkii la socday doonta ay ku dhex eh, qaraqmeen islamarkaana gebi ahaanba ay geeriyoodeen wasaaraddu waxay sheegtay inay xiriir la sameysay mas-uuliyiinta dalka cabo verde abeenimadii talaadadii inkastoo aysan wax jawaab ay helin waxayna isku dayeen in fariimo dhalaad ah ay u diraan goor dambana waxay jawaab ka heleen mas-uuliyiinta sidaas oo ay senegal ay ugu dambeyn ay ku gaarsiisay xogtan ee masiibada dadkan ay ku dhinteen jose marina oo ah sarkaal ka tirsan caafimaadka dalka senegal waxa uu sheegay in dhacdadan ay tahay mid aada u fool xun waxa uu sheegay in marinkan uu ahaa marin dadku ay ku tahriibaan laakiin weli ma arkin ayuu yidhi dhacdo dhan lixdan in ka badan qof ah in ay dhintaan si kastaba qaaradda afrika amaba aasiya dadka ka tallaabaya ayaa tobankii sano u dambeysay sii kordhayay kuwaasuu isku dayaya inay qaaradda yurub u tallaabaan iyadoo inta la diiwaan diiwaangeliyay kumnaan qof sanadkan ay eh, ku naf waayeen biyaha badaha isku dayeen inay ka tallaabaan dowladda afghanistan ayaa arbacadii sheegtay in gebi ahaanba la mamnuucay dhaqdhaqaaqa xisbiyada siyaasadeed ee dalka afghanistan dhaqdhaqaaqa xisbiyada siyaasadeed ayaa gebi ahaanba la joojiyay dalkaas sababo la xiriira xisbiyada mid ah mid kale in uusan la tartami karin iyadoo ay u muuqato inay daalibaan ka shaki qabto in mustaqbalka laga afgembin karo hogaankeeda taas oo ka dhigan inay xoojisato muhiimadda ay siinayso hogaanka ay u hayso dalka afghanistan macadda warkan arkan ka soo baxay dalkaasi afghanistan inuu yahay mid dhaqangeli karo ama in kale laakiin waxa ay dadka wax tacliiliya ay sheegayaan in arrintan ay tahay mid afduubasho ah oo ay daalibaan isku dayeyso inay kusii haysato gudaha dalkaas ciidamada ukrain waxa ay bilaabeen dadaal cusub oo ay ku doonayaan inay kusoo dejiyaan ciidamo dheeraad ah oo hor leh kuwaas oo la keenayo aagga webiga damboora todobaadkan gudihiisa waxaa la keenay kumanaan askar ah kuwaas oo laga soo daadgureeyay magaalooyin waaweyn oo ay caasimadda ukrain ee kiyef ay ka mid tahay kuwaas oo lagu soo daadiyey aagga webiga dambora aagga webigaas ayaa ah meesha biyo ahaa oo bilihii lasoo dhaafay ay ciidamada ruushku gantaalo ay la dhaceen halkaas oo ay biyo-xireenku ufgoostay amaba ay biyahaasi ay ku fataheen deegaano aada u fara oo ka tirsan gudaha dalkaasi ukraine biyo xireenkan ayaa ahaa ama ay dowladda ukraine waxay u isticmaali jirtay sidii ay ugu qaboojin lahayd haamaha kululaada ee hubka bacriminta nukliyarka waxaana halis galay gebi ahaanba hubka la bacriminayo ee madaxyada nukliyarka ukraine inay qarxaan kuwaas oo dunida oo dhan qalqal gelin karaa waa haddii ay masiibo qaraxa uu soo wajahay ukraine ayaa tan iyo xilligaas isku dayeysay inay xakamayso eh, biyo xireenkaasi oo dib ugu soo celiso sidii hore waxayna wada dadaallo xoog oo ama dheeraad ah iyadoo ciidamo dheeraada ah geysay aaga damboora ee biyo xireenkii hore ee ciidamada ruushku ay gantaalada la dhaceen weli saaxiibayaal ogaal ayaad maqlaysaan xabiyaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhageysataan hadalhayntii afar iyo labaatankii saac ee u dambeysay lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sheekooyinkii iyo maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya luul maxamuud iyo anigoo ifraax axmeda ee kusoo dhawaada saaxiibayaal waa tahay luuley dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku horumarno waxaa aad loo hadalhayaa lix dhallinyaro ah oo isku hayb ah oo lagu dilay duleedka magaalada gaarisa dhallinyaradan ayaa la sheegay xilligii la dilayay inay kasoo baxeen goob waxbarasho dadka ayaana cabasho ka muujiyey dilkan loo geystay dhallinyarada aan waxba galabsan waxayna sheegeen inay tahay musiibo kusoo badanaysay dadka soomaaliyeed muddooyinkii dambe dhinaca kale guddoomiyaha magaalada gaarisa ayaa waxa uu sheegay in baaritaano hordhaca ay sameeyeen ay gacanta kusoo dhigeen hal qof oo looga shakisan yahay inuu ka mid yahay dadkii ka dambeeyey dhacdadani ka dhacday magaalada gaarisa inta badan geyiga soomaalida een waxaa ka dhaca amaba muddooyinkii dambe een luuley kusoo badanayay dhacdooyinka argagaxa leh ee ku salaysan aanooyinka qabiil ee dadka faraha badan lagu laynayo aad iyo aad ifraaxee maalmihii u dambeeyey waxaa aad ugu soo badanaya soomaalida dhexdeeda dilalka la xiriira aanooyinka qabiil bishan gudaheed ayay ahayd markii shan wiil oo caruura loo dilayay aana qabiil aaweed soomaalida dhexdeedana aad ayay ugu soo badanaysaa dilalka aanooyinka qabiilka la xiriira sidoo kale maalintii shalay ahayd magaalada laasacaanood waxaa ku geeriyooday allaha u naxariisteen nabadoon jaamac kediye oo duqeyn ay ciidamada somalilan ka geysteen magaalada laasacaanood ku geeriyooday nabadoonka ayaana waxaa lagu wadaa maanta in lagu aaso isla magaalada laasacaanood arrintan ayaana baraha bulshada aad u qabsatay saacadihii lasoo dhaafay waa tahay luu leeyahay halkaasi haddii aan uga imaano dhanka iyo hadalhaynta markana qormooyinka qormada ugu horreysa dhankayga hodantinimada dhabta ahi waa caafimaadka ee ma aha hantida aad haysato qof kasta isaga ayaa ka mas-uul ah caqligiisa isaga ayaana ka mas-uul ah natiijooyinkiisa wax kasta waa loo sharaxi karaa dadka hal shardi oo keliya ayayse ku xidhan tahay waa inaad adigu rabto in ay fahmaan waxa aad dadka u sharaxayso wax macno ah ma samaynayso inaad og tahay dunida waxa ka dhacaya waxa macnaha samaynaya waa in aad wax ka beddesho labadaada indhood ili wax ayay aragtaa isha kalena waa ay dareentaa nasiibku waa wax dhaca marka diyaargarowgu la kulmo fursad daacadnimadu waa cutubka ugu horreeya ee buugga xigmadda xaqiiqooyinka oo dhan waa ay fududahay in la qaato marka la ogaado keliya muhiimaddu waa in aad ogaatid wax yari waa wax yar uun balse inaad iimaansato waxa yari waa wax weyn qofka aan garanayn naftiisa waddo kale ee u bannaan ma jirto oo aanan ahayn inuu aqbalo sida dadka kale ay u qiimeeyaan nolosha meelaheeda sare ma jiro waddo toos ah oo tagta armadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey rumayso oo u dhaqan sidii iyadoo aanan suuragal ahayn inaad guul daraysato qormadan een waxaan ka soo xignay qof baraha bulshada ku soo gala dhigaalka dunida tahay faraaxa qormada ugu dambayso dhankayga haddii aan soo qabto haddii aad doonayso inaad ku noolaato farxad alla ku xirnoo mar weliba sidoo kalena noloshaada ku xir himle iyo yool oo ha ku xirin shaqsiyaad iyo wax kale qof kastaa waa inuu ixtiraamo arrimaha gaarka ah ee shaqsiyadeed ee qofka kale laakiin ogow inaanu jirin qof dhinac kasta ka dhammaystiran aadamuhu waa nusqaan mar weliba weligaa sameen wax aanu damiirkaagu ogoleyn xitaa haddii duruufta iyo mowqifka aad joogtaa uu kugu qasbayo waxaa waajib ah in koritaanka garaadka iyo fikirka aadamuhu uu la bilowdo dhalashadiisa islamarkaanu aanu joogsan ilaa uu geeriyoodo taas macnaheedu waa inaad waxbarashada aadan joojin inta aad nooshahay waayo waxbarashada marnabo lagama weynaado dhammaadna ma leh haddii shayga aad si sahlan aad u sharixi weydo ama aad u qeexi weydo taa macnaheedu waa in aad si kugu filan aadan u fahamsanin shaygaasi sababtoo ah qof walba waxa uu sharixi karaa waa wax aad looga xumaado in dadka oo dhan ay sameeyaan wax wanaagsan keliya iyagoo ka baqaya ciqaabta abaalmarinna doonaya dadku waa inay wanaagga sameeyaan iyagoo doonaya in dad wanaagsan ay noqdaan islamarkaana doonaya inay ku dhaqmaan amarada iyo tilmaamaha alle si uu alla u jeclaadana sameynayo ficilo wanaagsan xoogga iyo muquuninta ama codka oo sare loo qaado keliya waxaa xiiseeya ragga akhlaaqda xun ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey qofka waxyaabaha dadku macnadarada u arkaan tijaabiya ayuunbaa aakhir ka noqda qofka keliya ee rumeeya wax loo arkayay inayna suurtagal noqon karin ee ku dadaal inaad noqoto qof mar kasta maskaxdiisa shiila sidoo wax cusub dunida ugu soo kordhiyo guud ahaanna qormadan ayaa u dambeysay xubinteennii bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo waayahay saaxiibyaal waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada welina waxaad la socotaan barnaamijka ogaal waa tahay dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalaman koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay somalilan war kama haysaane xaaladdu way kacsan tahay siiriyosna way taagan tahay xildhibaan maxamed abib oo ka mida golaha wakiiladana wuu hesay wuxuuna yidhi hadduu reer gabagaboobo gurboodkiisuna xumaado waxaa gabay aabbahoode xilguuda oo garaasha yeelo warwaaqlo waxaan ku riyooday muuse bixiyo u jawaabay wuxuu yidhi intaan doonida wadaayo shukantiyo diiraddeeda dabaysha xilliga la haysto meeshaan doonana maraayo maxaa iga daadanaa dhacaya haddaan dadba ugu sareeyo sareeyo maxaa iga yeeray war oday kaloo muuse la dardaarmana wuxuu yidhi intaan doonidu nala degan oo daadku nala tegin dan yartiya eeg dowladnimadoo dib isugu noqo war nin kaloo gabyana wuxuu yidhi dambaaburada duushaan lahaa demi dooni baannu wada saarannahay yaanay daadegine haddaloolin naaquudahan soo dejinayaa oday kalena wali eray daar markii lidhisaw daar badantaa markii lidumyawna degdega hal dareemanaagoy war naga aamusnaa quudaha la dejinaya baa lagu yidhiye aryaadhaha musharaxa mucaaradka cabdiraxmaan cirana uu yiri waxaa doonta wedi kara oo duubka xira kara nin la doortayo mudan war taageerayaasha muuse biixina waxay dhaheen gaadhiga ninkii wadi jire garan ha daayo gunta ceelka ninkii ka oge garan ha daayo daayo liishaanka kii gani jire garan ha loo daayo war waxay kaloo dhaheen tiir bira u aasanoo sida looga tuuraa waa calaacalti malee ninna yaanu taa sugin qof walba isku haysidana falaayana aryaadhaha anaa khaligay taliha tacaddi ka weynu ma jire taageer allahayow arrintaynan kala taal adaabtoosi karaaye war cabdulowbow dimuqraadiyaddii may soo guudhay waar bashiirow waah waah wabadiiga darnayd show warkhiyaaray nimba waayihiisa ileen meel ku waabo walla kala fogaade ma iswaaraysateen weli now maye maye maye nowad sheekad ah maw hadda sheekan lagama dhaxaysee gooja hadda weli ma joogtaanin war bashiirdeerow doorashada muuse bixi lagu eedaynayo inuu qaban waaye dani ma u diyaarsan yah mawa qof iyo cod buu qabanahayaa war bashiir dheerow malaha war baa kaa dambeeye xisbigiina diyaanee mideeye waxau yidhi annakoo doorasho iyo qarash badan soo galnay oo dadaal dheer kadib kaalinta koowaadna laka wareejiyey siddeed xisbiyoo dani keensaday oo meel ay ka tartameen iyo cod ay heleen intuba aysan jirin isku xaquuq noqda ma aqbali karno ubaweyna diyaanow xagbadda miishan oqon ayuuto ayaan maqli jiray warwarkaa ku soo boodinina xisbiga mideeye wuxuu yidhi dani hadduu doorasho iyo dimuquraadiyad diyaar u yahay waxaan la doorayow meesha keenin war kalemaanay buntland war kama haysiine boqorrada qardha fadhiya waxay madaxweyne deni u soo jeediyeen doorashadii buntland ee la qaba jiray inuu qabto waxaan la ysku ogayn hadduu shirka la yimaadana ay keligiis ku tahay meeshuu waxgey lahaana asaga laga rabo hadda odaga in lagu xumeeyo ma ahayn war hadda ku dayo buntland beenowday wardabow aqlow dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socda aaway war kalemaanay war ma haysiine war farxaanu maanta dha la sheegay maxay ahaayeen war shabeellada dhexe hiiraan galguduud iyo mudug ku taqaaneen macawiisle dagaalamayse shabeellada hoosey ka bilaabatay shacabkana meel kasta way xamili weeyeen dulmiga shabaab hadda waxay xabada ka socotaa shacabkii jooga qoryaha ay qaateen afgoy wixii ka xageeya jambaluul iyo beledulamiin waar walla weyney jambaluullama soomaaliya ka tirsanayd warwaaqlow waa daafeed agteeda warwarkaanaga dhexgelnine ilaa basru soo gaaray dagaalka dadweynaha iyo shabaab war allaha kaa cafiya basra sanad ka hor la qabtae war anigu waxaan maqli jiray waxay bishaara amay barwaa baraaqa basray aragtidaade warbow buuraha galgalaa eh. xoogaha ku jira kama soo bixi karaan loogumana geli kara miyaa bashiirow war dadkii kuwaa iska xadeeyey eh. waa dadaaleen war daacishta buuraha galgala ku jirta waxaa la yidhi eh. ajanabiga iyo soomaalida ajaaniibtaa badan war cadow sheeye iyo sokeeyo kalama lahan war galmudug khawaarija ku jirta haddii laga soo sifeeyo buuraha galgala miyaa khawaarij kale ku jiri karaan war khawaarijtu sida baniaadamka uma fakaraane ma sida dadkii baad u qiimaynaysaa adugu war jubbada dhexe haddii laga xureeyo jubbada hoose ma joogi karaan boqolka baay haddii lagu hurooya boqol maroobi koraan war aniga waxaan ku riyooday deegaanada galmudug shabaab ka haystoo laga waayey wax hub haystoo dagaalamaya ciidamadu markay galeenna nimankii gafuurka dubnaa meelay ciribiya jaandhigeen laga waayey laakiin ay arkeen niman tobantoban arigii u xaraysan tahay oon xaas iyo ilmo iyo reer midna lahayn war inaad iyo ilmo iyo aqal midna lahayna ari ma dhaqdee dadkii ay riyaha ka dhaceen maxay u sheegi waayeen war wuxuu waa riyahankool runna ma noqoto war haddaankool emiil ari la jooga arkamyuna warnimo kuwa kuwii adhiga layn jire ma inay ku dhex dhuuntaan bay bilaabeen aryaanaha samidee cabdullahna mugow yaabay waxauu yidhi how gardaara guulku sheegaadki magagabgeeri kuu suga gardaraa guulku sheegaadki magagabgeeri kuu suga war kalamaanay war ma haysiine werihi cabdirasaaq mira dhoorre weli dadka afduubta u xidhan yahay cid kastoo damiir leynay waa ay ka xumaatay markay aragtay sawiradiisa warihi ayaan la xuseen cabdiyo falkaas aad uga xumaadana wuxuu yidhi ugaas khaliif ugaas rooblaallah u naxariistee wuxuu dhihi jiray dadka nabadgelsha aad nabadgeshiine aryaadhaha waxgaradka gobolka hiiraan dhallinyarada odayaasha culimaauddiinka iyo aqoon waxaan ugu baaqayaa falkaas inay wax ka qabtaan warihi cabdirasaaq midho dhoorre qaraabadiisana waxaan ugu baaqaa falkaas inaan wax falcelina laga samayn sababtoo ah wax shakhsi sameeyo wax dad badan u sameeyeen ma aha waxgaradka gobolka hiiraanna mee meel kastood aragta inay ka xun yihiinaad ka arkaysaa war waxaan maqli jira caashakiinoo leh war ninkii hela tala wacan hele maqal waanado waxyeeladawdiid weriyaha xaq dhowr war kalemaanay war mahaysaana taliyaa xoogoo la waraystay waxaa la weydiiyey ceelbuur iyo galhareerima inaad shabaab ka riixdaan baad u socotaan markaasuu wuxuu yidhi meel ka xagaysay u riixmayaan maba jirto dhinac kastana ciidanka dowladda ka xega halka meelahoo ay balbaado ku heli karaanna waa inaysu soo dhiibaan war ma aqbalaan haddee ma idaacadday la hadleen war haaruun macruuf oo taliyaha waraystay ayaga waxba ma weydiin ma tilefoonkooduu waayey war war ha daalinina taliyuhu wuxuu yidhi dhammaystirka wejiga koowaad iyo wejiga labaad ma kala go'na waana isku xiran yihiin ciidanka dowladda iyo dadka deegaankuna waa u wada abaabulan yihiin madaxweynuhuna markii galmudug laga soo jeesto koonfur galbeed buu degayaa war lafta gareen madaxtooyadii baa u diyaashay oo qoorqoor ku dayo miyaa ka dhacday warbashiiro wadankan wax badan baa laysku qabsadee heeskii madaxaana furane galmudug wasiiraa loogu magac daray war maxkamadda ciidamada waxaa la hor keenay askari ciidanka xoogga dalka ka tirsan ee wiil dhalinyarada isboortiga ka mid a ah inta xabad ku dhuftay hadana diiday in dhaawiciisi la qaado xeer ilaalihii dembiga ku soo ogana wuxuu yidhi wiilkaa boodada xabadda uga tiilay oo haddii isbitaal la geyn lahaa inuu badbaadi lahaa bay u badnayd dhakhaatiirtuna waxay sheegeen dhiigbax u dhintay hadda xeer ilaaliyuu wuxuu ku sii daray falkiisa abaalmarinteeda hadhadhamiyo hala tog shuutana wuxuu yidhi mar dhow baan go'aan ka soo saaraynaa war askariga ima kuwa shabaab ku milmuu kamid mid ahaa war waxaa kaloo maxkamada la keenay nin lagu eedeeyey inuu nin kinyaatiya xalana ku dilay war ninkaasi wuxuu ku dooday anugu xabadda waa riday inay ku dhacday iyo inaysan ku dhicinna anugu kama dhaara karo kumana dhaara karo buu horaaluu yidhi meel fartiku geliso shantaasi kaama saarto war maxkamadda gobolka banaadir maalmahanba waxay waday dhegaysiga kiisas loo haystay dad musuq lagu soo eedeeyey su'aalo tiro waa isweydiiyey haddaanu waxaan la yaabe nin yidhi ninkaan wada shaqay jirnay wax wada saxiixi jirnay ma aqaan saxiixiisa akowmadii uu lahaana kale iloobay mid kaloo la yidhi akoonkaaga lacagta melyankaa ah oo dhex martay xaggay ka timidna wuxuu yidhi annagu geelley baan nahay xoolaha iyo caanahoodana waa ka ganacsanaa markii la weyddiiye geelaa melyanka lacagta ay ka soo xarootay intuu dhan yahayna irmaankiisu toddobytobanxalaad yuu yidhi haddii caana intaasoo lacagihii ka soo xaroonayso ayaydayaa mar hore taajiri lahayd war mid kaloo la yidhi akoonkaaga lacagta mar kasteeta lagu soo diraya xaggay ka timaadaana wuxuu ku jawaabay markii bangiga dhexe i aaminay ayay qaraabadaydoo dhan i aamintay oo lacagta ii soo dira jireen marka qaraabadiisu ma ku wada jireen war mid kaloo la weydiiyey lacagta tirada badanoo akoonkaaga dhexmarta xaggay ka timidna wuxuu yidhi anoo fiisa caafimaad dalbanaya ayaan rabay bangi statementigayga dhaqdhaqaaqiisa in la arko markaasaan codsaday in la dhexmartiya lacagtan markaasaa la weydiiyey dadkii uu codsaday lacagtaas magacyadoodii wuxuuna yidhi boqol bay ku dhow yihiin hal qofana kama xasuusto garsooriyoo la yaabayna wuxuu yidhi ma dadkii hantidooda kugu aaminay oo weliba adigu aad ka codsata ayaadan hal qofna ka xasuusan war ragga waa kala darnaayeenoo khiyaar aan dhagaystay abukaata duudaya xataa ma difaaci karo warorta dacwooyinka waayahan socda qofkii dhegaysta wuxuusan ka jawaabi karin ku degdegi maayaan isle war kalamaanay malyan dolar geel laga tabcaan dood ku maqlnaa waar wallaweyne miyaadna waalaysaan maanu ka shaqo tagnoo geelagaygi doonanno war orado geeli ni qabaannugu buuqin giila markuu daraaran yahay laba nin waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yarir ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo